waay soomayaa mise wuu afurayaa can caaishata radi allahu tacaala canhuma ana xamsata bna camrin aslami ayaa qaala yidhi lilnabiy nabiga ku yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam asuumu fi safari miyaan soomaa safarka dhexdiisa saama idin qoraya asuumu asuumu miya kaygaaiga khaldanaa asuumu ma soomayaa fi safari safarka dhexdiisa wa kaana wuxuu ahaa kaiira siyaami nin soonkiisu badan yahay fa qaala marka nebigu wuxuu uhi sal ley wasalam in shi'ta haddaad doonto fa sum soon wa in shi'ta haddaad doontana fa aftir afur rawahu ljamaacatu baa warisa nin safar badanna wuu ahaa nin oo safarta ku soomana waa ah marka nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam khiyaar baad leedahay haddaad doonto safarta ku soon haddaad doontona iska afur xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa ruuxa safarta inuu soomo iyo inuu iska afuro labaduba way u bannaantah inay siman yihiin baana daahirkiisa laga qaadanaya u siman yihiin inuu afuri karo qur-aanka kariimkaabaa sheegay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar inuu afurayo kadibna uu qallaynayo maalmihii ka tegay qur-aanka nas ah wax laga doodayo waxa weeyaan axaadiista meeshan hadda loogu keenay ma afurkaa u fadli badan mise inuu soomaa u fadli badan oo safartiisa isaga sooma xaaladase ma jiraan uu soonku waxaan u jeedaa safarta in lagu soomayo xaaraan noqonayso mise mar walba waa iska bannaantah taas xadiidka daahirkiisa marka waxaa ka muuqata in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir wuxuuna radinayaa daahirkiisa culimmada qaarkood oo ku tegay sida daahiriyada qaarkood laga soo guuriyo soonka safarta markaad tahay inaad afurto waa xatmi bay dheheen waa laazim maba soomi kartid safarta kuma soomi kartid qoladaasuu radinaya wacan abidarda qaala wuxuu idhi kharajnaa waan baxnay maca rasuulilahi sal lay slm rasuulka le jirankiisaan baxnay fii shahri ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda fi xarin baan baxnay kulayl dhexdii shadiidin oo daran iyadoo jawigu aad u kululyahay oo qorax aad u kulul ay jirto ayaan baxnay wey xataa ilaa in kaana uu ahaa axadunaa midkaya layadacu mid dhiga yadahu gacantiisa mid saara calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa min shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa darteed bimacnaa heerka uu kulku gaadhsiisan yahay midkayo intuu yani gacmaha ayuu madaxa saaran jiray si uu bal kulaylka isaga yara xijiyo jawiga aadu kullaa yani saxaraha dhulkaa jasiiradda madiine iyo xiliyada kulaylaha waxay gaadhaa aad bay u sarraysaa taqriiban afartan iyo ziyaaday gaadhaa way dhaafta marka waa kul aad u sarreeya w ayb fiina walxaal maa fiinaa dhexdannada uusan ahayn saa'imun ruux sooman ilaa rasuul ama wamaa fiinaa dhexdannada ma ahayn saa'imun ruux sooman ma ahayn ilaa rasuulullaahi rasuul alla mooye sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo wa cabdulaahi ibnu rawaaxa cabdulaahi ibnu rawaaxa iyo nebiga keliya naga soomanaa buuri wuxuu daliilu yahay in ruuxii kari kara ramadaanka ama wuxuunu jeedaa safar iyo socoto isagoo ah inuu soomo ruuxi raba karina kara dhibna aysan ku ahayn inuu soomi karay daliilu tahay oo nebigaas isagoo safara soomay saxaabadiisa qaar ka midana waa soomi jireen iyagoo socotoo safar ah wacan jaabir bni cabdilaahi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa fii safarin safar dhexdii buu ahaa dullaankii makuu ahaa baa la leehay haswatulfatxi fara'aa markaasuu nebigu iyo warajulan nin oo qad dullila la hadheeyey calayhi korkiisa zixaaman yacni dad meel isugu tegay isku ururay ayuu arkay iyo warajulan nin oo qad dullila calayhi korkiisa yacni dalaalnimo loo sameeyey oo qoraxda wax laga xijiyey oo la hadhaynayo fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam maa haada kani muxuu ah fa qaaluu waxay yidhaahdeen saa'imun waaye waa yani waa dhibanya oo inuu dhacay oo hoo yani dalaalimihii waxbaa lagu dulhayaa oo eh, dhib badan baa ka muuqa markaasaa waxay dhaheen waa soomaya fa qaala marka nebigu wuxu uhi sal lla ly slam laysa ma ahaanin min albiri wanaagga iyo samafalka ka mid maaha alsawmu soomid fi safari safarka dhexdiisa lagu soomo inaad safar adoo asoonto biriga iyo wanaagga ka mid maaha ayb haddii xadiidka lafdiga daahirkiisa la fiiriyo waxaa laga fahmayaa soonka safar oo dhan lagu soomo inuusan biriga ka mid ahayn ama safartu mid ku dhibaysa ha noqoto ama mid aan ku dhibaynin ha noqoto laakiin cumuumka noocaasa cumuumka noocaasa waxaa diidaya axaadiista qaarna aan soo marnay qaarna aan u tegi doonnoo kutusaysa in safarta lagu soomi karo oo nebiguna ku soomi jiray saxaabaduna ku soomi jirtay uu idmayna kaasaa marka wuxuu diidayaa laysa min albiri siyaamu fi safar cumuumkiisa in la qaato saas daraaddeed baa waxaa laga maarmaana in la fiiriyo sababta xadiidku uu ku yimid marka sababta loo laabtaa waxaa soo baxaysa nin mashaqaysan oo dhibaata hayso oo soonka ku rafaaday ayuu xadiisku ku yimi saas daraaddeed waxaa la dhahayaa xaaladaasoo kale ruuxii ku soomo soonku saa u dhibo safarna oho ruqsa la siiyey ruuxaasi marka wax weeyaan inuu soomo birigiiyo ixsaankiiyo samafalka mid maaha marka waa yani soon khaasa w soon khaasa oo safar khaasa haysa ruux haysta way macnaha <coughs> alimaamu shaafici caleyh raxmatullah xadiidkan wuxuu ku xambaaray laysa min albiri sawmu fi safar wuxuu ku xambaaray calaa man abaa qabuula arukhsati ruux diiday inuu rukhsadaba qaataba fududaynta shareecada oo waad iska afuri kartaa ruux ka dhaga adaygay oo isku adkeeyey kadibna ku rafaaday kaasay ku dhacaysaa laysa min albiri siyaamu fi safar waxaa xoojinaya yani istinbaadka imaamu shaafici xadiidka nasa'i baa wariyay siyaaduna ku daray siyaadadana waxay leedahay wuxuu nebigu yidhi sal ley markuu yidhi laysa min albiri sawmu fi safar wuxuu ku daray wa calaykum birukhsat illaahi lakum faqbaluuhu fududaynta ilaahay laazima oo aqbala marka ruux hadduu rukhsadiiba tu diidaba isagu isku adkeeya diinta kadibna ku dhibaatoodo meel shareecadu fududaysana uu isku adadkeeyo dee biriga ka mid maaha sababtu maxay tahay inna allaha yuxibu an tu'ta casaa'imuhu yani kama yuxibu an tu'ta rukhasuhu ilaahay wuxuu jecel yahay in rukhsooyinkiisa iyo fududayntiisa la qaato saas man yani eh, sida uu alla u necab yahay in macaasida la galo dhanka kale wuxuu jecel yahay in fududaynta laga qaato oo laga gudoomo wuxuu inoo fududeyo la qaato ruuxii marka fududaynta shareecadaba intuu eh, ku gacansaydho un adayg raadsadaa adaygaasaa la diidan khaasatan haddii shaygu ku dhibayo ruksana aad haysato ruksada qaado kaa way marka midka lala hadlayo laysa min albiri siyaamu fi safar ee caam ma aha sida axaadiista kale ay faa'iidaynayso wa can anasin radi allahu tacala wuxuu uhi kunnaa ahayn nusaafiru kuwa safra maca rasuulilahi sal lay slm nabiga la jirankiisaannu safri jirnay oo falam yacib ma ceebaynin assaa'imu midka soomani al almuftiri midka afuran korkiisa ma ceebaynin walalmuftiru midka afuranna muusan ceebaynin cala asaa'imi midka sooman korkiisa rasuulkaan raaci jirnay saxaabadii nahay oo qaarna waa iska afuri jireen qaarna way soomi jireen ninka soomanna ka afurani muusan dhaleecayn jirin mana eedayn jirin kan kalena sidoo kale kan muxuu ahaaye afuran isaguna wax kama sheegi jirin maxaa markutusaysaa ila nebigii baa lala socdaa sal alay waslam nebigii baa taqriirinaya qoladan soomanna wuu arkaa wuu u qoladan afuranna wuu arkaa wuu u daayey ayagiina dee haddii u wada ogolaatay inay is-eedeeyaanba meesha kuma jirto wax shareecaduba fasaxday ruux samaynaya hadee eed kuguma leh iyo inaad mxuu ahaaye ceebayso ood wax ka sheegto wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ly waslam kharaja wuu baxay min almadiinati magaalada madiinuu ka baxay wa macahu isagoo la jirankiisa ay yihiin casharatu aalaafin toban kun oo rag ah toban kun oo ragu wataa wadalika kaasina calaa ra'si iyo nis madaxeed waay ayb min maqdamihi laga bilaabo soo geliddiisii almadiinati madiine uu soo galay laga soo bilaabo maalintuu madiine soo galay sideed sano iyo badh baa markaa u dhammaatay buu leeyahy ah, ra'siga waa sanadka dhammaadkiisa way siddeed sano iyo badh markay u dhammaatay laga soo bilaabo imaanshihiisii madiine uu yimid markii ay siddeed sano iyo badh ka soo wareegtay oy dhammaystirantay ayuu marka uu nebigu wuxuu la baxay sal lay wasalam wuxuu la baxay muxuu ahaayey yani toban kun oo rag ah ciidan toban kunuu la baxay fasaara ah, way socdeen saara nebigu waa socday biman macahu dadkii la jirankiisa aha la socdo min almuslimiina ilaa makata maka xaggeeduu la aaday muslimiintii la socday ayuu maka la aaday wey macnaha yasuumu xaal uu soomayo nabigu safarta wayasuumuuna iyaguna ay soomayaan jidkaa la hayo nebiguna waa soomaya iyaguna waa soomaya ayb waana ramadaan markaa xataa idaa balaqa markuu nebigu gaadhay alkadiid wa huwa maa bayna cusfaana wa qudayd kadiidku waa meel magaceed waa meel magaceedo waxay u dhaxaysaa baa la yidhi cusfaan iyo qudayd ayaguna waa laba meel magacood waa dhulkan makiyo madiine u dhexeeya ayaa magacyada iskaleh marka markuu kadiid gaadhay ayaa afdara nebigu waa afuray wa afdaruu iyaguna waa afureen maalmaha inteedii kale waa la soo soomanaa ramadaanka halkaa markuu soo gaadhay buu nebigu iska afuray saxaabaduna waa la afureen wa innamaa yu'khadu waa la qaadan buu yidhi ja ibnu cabbaas min amri rasuulilahi sal lay slm nebiga amarkiisa waxaa la qaadan bil bilaakhiri ka dambe falaakhiri ka ka sii dambeeya alaakhir falaakhir yacni haddii laba amar nebiga ka yimaadaan ka dambaa la qaadan kaa haddii mid ka sii dambeeyana kaa ka sii dambeeyaa la qaadan leanna muxuu ku tusayaa kan dambe inuu kii hore bedelay waa haddaan la iswaafajin karin wa haddii labada amarba ka sugan yihiin labadooduna macno ahaan daahirka iska hor imaanayaan aan la iswaafajin karinoo macna ay isugu imaan karaan aan la raadin karayninoo markaa ay si toosa marka waxaa la leeyahay kee dambeeyey kii dambeeyey marka wuxuu noqonayaa naasikh wuxuu badelayaa kii horaa la leeyahay waa mansuukhoo kaa waa laga guuray kan dambaa la qaadanaya saas way macnaha ayb waana saasoo masalada naskhiga loo yaqaano naskhiga loo yaqaano yacni markii hore eh, waxyaalaha hilibku waxyaalaha dabku taabtoo dhan la kariyo waa laga weysaysan jiray markii dambena nebigu sal ley wasalam waxaa u dembaysay inuusan ka weyse qaadanin allaahuma yani wax si gooniya loo soo reebayo marka aan karinta ahayn dabka taabta cilladu aysan ahayn muttafaqun weye mid laysku waafaqsan yahay cala hadihi alaxaadiid axaadiistaasi waa laysku waafaqay bimacnaa bukhaari iyo muslim yaa soo saaray iyo axmed iyo ilaa musliman laakiin muslim lahu waxaa u sugnaaday macna xadiid ibni cabbaas xadiidka ibn cabbaas mid la macnaa baa u sugnaaday min hayri dikri cashrati aalaaf tobanka kun isagoon sheegin walaa taariikha alkhuruuji walaa taariikhda bixitaankana muusan sheegin yani wuxuu leeyahay muslim wuxuu warinayaa xadiidka ibni cabbaas macnihiisuu warinaya laakiin laba qodobba kuma darin isaga riwaayadiisa qodobka koowaadi waxa weye ciidamada nebiga raacay toban kun bay ahaayeen muusan sheegin isagu qodobka labaadna taariikhda nebigu baxay muusan sheegin oo waa taariikhdee calaa ra'si amaani siniina waa nisfintaas min maqdamihi almadiina intaana kuma darin saas maana marka labadaa qodob muslim kuma darin laakiin xadiidka yani macnihiiso ayuu wariyeo yani macna ahaan waa ku dhow yahay kanuu ku dhow yahay xadiid ibn cabbaas xadiisku wuxuu faa'idaynayaa nebiga sal lla alay wasalam inuu marku iyo saxaabadiisu safarkay ahaayeen iyo socotanimada inay qaarna soomeen maalmana iska afureen taana waxay tilmaamaysaa in khiyaar dadku leeyihiinoo hadday doonaanna soomi karaan hadday doonaan iska afuri karaan hadday doonaan qaar soomi karaan hadday doonaan qaarka kale ayna iska afuri karaan fiihi saca wacan xamsata bni camrin aslami annahu qaala wuxuu uhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ajidu waxaan helayaa minii xaggayga quwatan awood ama xoog cala asawmi soomka korkiisa fi safari safarka dhexdiisa ku soomo waxaan helayaa awood iyo xoog aan ku soomi karo anoo socota fa hal calaya korkayga ma yahay junaaxun wax dembi ah haddaan soomo fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam hiya iyadu rukhsatun waay waa fududayn oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay tacaala korhay faman ahada ruuxii qaata bihaa iyada fa xasanun waa waa wanaag waman axabba ruuxii jeclaada an yasuuma inuu soomana falaa junaaxa calayhi wax dembiga korkiisa ma ahan rawahu muslim baa wariya wannasaa'i wa huwa xadiidkani qawiyun waay qawiyu dilaalati tusmadiisu miday xoog badan tahay weye calaa fadiilati alfitri afuridda fadiiladeeda tusidda uu ku tusaya xadiidkani waa xoog badan tahay waay xaggee bay ku xoog badan tahay bimacnaa ma afuriddaa xoog mise inaad soontaa fadli badan wuxuu leeyahy xadiiskani wuxuu kutusayaa inay afuriddu ka fadli badan tahay soomidda weliba tusid xoog badan buu kutusayaa buui see buu kugu tusayaa wuxuu yidhi hiya ruksatun min allah soo hiya ruksa oo ah afuriddii waay faman akhada biha fa xasan afuridda ruuxii qaatoo iska afuraayay waa wanaag ayib ruuxii soomana maxaa la yidhi dembi ma dembi male iyo way wanaagsan tahay kee fiican ya way wanaagsantaha fiican soo saas daraaddeed wuxuu kugu tusayaa inay afuriddu fadli badan tahay wacan abi saciidin wajaabirin qaala waxay yidhahdeen saafarna waan safarnay maca rasuulilah sal lay waslam nebiga la jirankiisaan safarnay fa yasuumu wuu soomi jiray assaa'imu kaannagii soomaya wayuftiru wuu afuri jiray almuftiru kaannagii afuraya oo falaa yaciibu ma ceebayn jirin bacduhum saxaabada qaarkood calaa bacdin qaarka kale mayna ceebayn jirin waxbamaynan mayna isku qabsan jirin wan iskumaynana eedayn jirin rawahu muslim baa wariyey wacan abi saciidin wuxuu yidhi waan safarnay maca rasuulilahi sal lay slam ilaa makata makaan u safarnay wa naxnu siyaamun axaadiistaasoo dhan marka waxaa laga faa'iidaysan inay labaduba bannaan yihiin wahada huwa sawaab a'immaduse waa isku khilaafsan yihin ra'yi daahiriyada qaarkood laga wariyo markii laga saaro meesha oo dhahaya ee eh, mxuu ahay afurku waa waajib dhahay ka markii meesha laga saaro eh, kee fadli badantaasa isku khilaafsan yihin hadduu kari kababa inuu soomo soonkaa u fadli badan waa siday jumhuurtu qabaan leanna waa waajib horay uga dhacaya wey oo maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa iyo saasay leeyihin mar hadduusan dhibaynin karina karo inuu iska hormariyo oo iska soomaa fadli badan intii uu dib u dhici lahaa afurka u fadli badanna axmed iyo isxaaq iyo awsaaci iyaa qaba camalan biruqsay leeyi ra'yiga u fiicani waxa way marka layidhahda kee fadli badan ra'yiga cumar ibni cabdilcasiis iyo ibnulmundir iyo riwaaya can axmed iyo ay qabaanoo dhahaysa waxaa u fadli badan afdaluhaa aysaruhaa kolba tii u fudayd badan baa isaga yaa u fadli badan hadday u fudayd badan tahay inuu afurana oyna mashaqiya dhib ku hayninna waxaan u jeedaa inuu soomo hadday u fadli badantaho dhib uusan ku hayninna ha soomo saasaa u fadli badane haddii ay dhib ku haysana inuu afuraa u fadli badane ha afuro marka waxa weeyaan afdaluhumaa aysaruhuma waa sida cumar ibnu cabdilcasiis iyo ibn ibnulmundir iyo sida laga warinayo way macnaha an abi saciidin اhudri radi alahu tacala canhuma canhu qaala wuxuu ihi saafarnaa waan safarnay maca rasuuli lah sl ly slam ilaa makata makaan u safarnay wanaxnu siyaamun annagoo sooman qaala wuxuu ihi fanazlnaa waan degnay manzilan meel la dego faqaala markaasa wuxu uhi rasulu lah sl ly slam inakum idinku qad danawtum waad dhowaateen min caduwikum cadowgiinni baad ku soo dhowaateen eryadii iyo dhulkii laga filayay cadowga yaad timaadeenood ku wal fitru afurka ayaana aqwaa xoog badan lakum idinka yacnii inaad afurtaan baa idiin xoog badanoo dee rag baad is helaysaan oo dagaal baa dhici kara waay walow aan yacnii aynan aynan caddayn haddana maadaama dhulkii cadowgaba laga filayay aad soo gasheen wakhti walba dagaal baa dhici kara sidaas daraaddeed inaad afurtaan oo idinkoo afurran aad dagaalka xoog u heshaan ila nin soomanaya nin afuran kala xoog badan sooma markay dagaal noqoto oo dagaalku orod iyo muxuu ahay rogaal celis iyo wuxuu u baahan yahay isaga laftiisaaba mashaqaaba marka nin soomanaya nin afurani isku xoog maaha dagaalama marka la yidhaha waalfitru aqwa lakum fa kaanad ahayd bidhi rukhsatan bay marka ahayd taasi waxay ahayd marka fududayn uu nebigu uu laazim ma ahayn fa minaa waxaa naga mid ahaa marka man saama cid soontay wa minaa waxaa naga mid ahaa man aftara ruux afuray marka wax waxa nabigu nebigu naguma laasiminin laakiin waxay ahaydun fududayn rag waxay qaateen fududayntii oo iska afureen ragna soonkoodii bay iska wateen ayb uma kadibna nazalnaa waan degnay manzilan meel la dego aakhara oo kale meel kana haddana soo degnay faqaala nebigu wuxuu uhi sal lay innakum idinku musabbixuu caduwikum cadowgiinna kuwa ku waabariisanayaati berri cadowgiinna waad iselaysaan isa seegi maysaan haye waalfitru afuriddaana aqwaa lakum idiin xoog badan fa aftiruu afura mhm. ah, waalfitru aqwaa lakum fa aftaruu miyidin qoren mise fa aftiruu aftaruu miyidin qore fa aftiruu oo amar man faaftiruu afura fa kaanat marka waxay ahayd amarkaa dambe wuxuu ahaa casmatan bay ahayd waxay ahayd casma waajib go'an bay ahayd markaa oo aan khiyaar ka furayn fa afdarnaa waan afuray buuyidhi marka waan wada afuray uma kadibna laqad ra'aytuna waan is aragnay buuhi nasuumu annagoo soomayna bacda dalika markaa kadib maca rasuulilah sal lay sl rasuulka la jirankiisa fi safari safarka dhexdiisa dhacdadaa kadib baan haddana nebiga safar la galay safartii annagoo haddana soomaynaan aragnay buuhi bimacnaa yacni amarka afura ah hal markaa unbuu ku saabsanaay oo cadowga la kulmayee safarta in la soomi karo ma uusan baabbi'innin waxaana tusaya marka kadib baa nabiga safarta la soomi jirnay annagoo safaroo socota saasuu ka wadaa macna xadiidkani wuxuu faa'iidaynayaa marka oo e, dagaalka ama dagaal la filayo ama mujaahidiinta iyo khusaata muslimiintu ay e, dagaal iyo eriya colaadeed iyo la filayo inuu dagaal dhici karo sunnadu waxa weeyaan inay iska afuraan dadku sunnadu waa inay afuraan waxaana yani la fiirinayaa soonka waa fariido iyo waajib ruqso la haystoo la dib dhigan karo soo ma laakiin dagaalkani wuxuu u baahan yahay oo xoogga ah waa waxaan ku sugaynin wa soo ma waxaa laga yaabaa dacfiga ka yimaada soomidda baa laga yaabaa inuuba keenaba muxuu ahaayey eh, eh, eh, muxuu ahaayey ama ama jab ama wuxuun keenaa dhici karaysa dacfiga ka dhasha raggu inay sooman yihiin sidaas daraaddeed waa yacni in maslaxadaa la ilaaliyo la afuro haddii ay noqoto inay u badan tahay in cadowga la kulmayo dagaalku dhacayana markaasi xadiiska waxaa ka muuqata inay waajib tahay inay ciidamadii qusaadu afuraan saas way macnaha haddiiba ay u badan tahay in dagaalku barri dhici doono ama xilligay sooman yihiin uu dhici doono marka inay afuraan waa laazim waa madhab aa'ifa min ahli lcilmi waliba waxay leeyihiin waxaan kala qaadnayn marka afura la leeyahay oo dagaalkaad loo afurayo iyo jihaadka dartii iyo macrakada darteed loo afurayo ama musaafiriin ha ahaadeen oo dhulkoodii ha ka maqnaadeen ama deegaankoodiiba dagaalku ha ka dhaco maxaa yeele waxa loo afurayo markan safar ma ah markan maxaa loo afurayaa limaslaxati aljihaad baa loo afuraya sooma mar haddii limaslaxati aljihaad loo afuraya dagaalka dartii ama dagaalku guryaha ka dhaco iyo magaaladaa deganayd ama safarba u gal eh markaa waxa waad afuri wa oo ruqsa weyaan bal waa cazma waa cazima markaa in la afuro si dagaalkan loo daciifin saasuu xadiidku faa'idaynaya baabu man sharaca fi sawmi wuxuu baabu yahay gudagashay soonka uma kadibna aftara afuray fii yowmihi maalinkiisa daalika ee kaas manaa wuxuu ka hadlayaa soonkii baad bilowday oo waad soontay maalinta gelinkeedii hore baad soonkii habeenkii baad soo niyeysatay waad soontay waagii baa kuu baryay adoo sooman maalinta dhexdeeda ma iska afuri kartaa oo soonkaaga ma jabin kartaa oo ama xanuun baa kugu yimid maalinnimadii ku qabtay sababtii shareecadu kuugu ogolaatay inaad soomi kartaa maalinta dhexdeedii kuu timi ama weyba jirtayba ama adoo xanuunsanayaabad isdhibtood iska soontay kadibna waad wadi kari weydoo maalin weyntii adoo sooman baad wadi weydayoo waad iska afurtay ma heli kartaa safar baad ahaydoo waxaad tidhi iska soon dhexda markay maalintii marayso ma jabin kartaa ma iska afuri kartaa taasuu ka hadlaya xadiisu can jaabirin radi allahu tacaala anna rasuula allahi sal lay rasuulku haraja waa baxay ilaa makata makuu u baxay caamalfatxi sanadkii furashada maka fa saama wuu soomay xataa balaqa ilaa uu gaadhay quraaca alhamiim ilaa uu gaadhay ayuu soomanaa nebigu sal lay slam waa tog eh, ku yaalla cusfaan agteeda ku yaalla oo dariiqa makiya madiine udhexeeya wa saama annaasu dadkiina way soomeen macahu nebiga la jirankiis sal lay slam faqiila lahu waxaa lagu yidhi nebiga dadkii qad shaqa waxaa dhibay calayhim korkooda asiyaamu soonkii waa dhibay nebigow dadkii waa rafaadeen waa dhibaatoodeen soonkii baa dhibay ayb wa anna annaasa dadkiina yanduruuna way fiirinayaan fii maa facalta waxaad samaysay bay fiirinayaan adaa soomay adayna kugu daydeen waana rafaadsan yihiinoo soonkii baa dhibay fadacaa markaasuu nebigu u yeedhay sal lay slam biqadaxin weel buu u yeedhay min maa'in oo biyo ah bacda alcasri casarka kadib waa aaminba macnaha qoraxduba soo dhowdahayba qoraxda dhicitaankeedii waa dhowdaha afurkii dhowe fadacaa biqadaxin weel buu u yeedho min maain biyaa bacdalcasri casrka kadib fashariba waa cabbe wannaasu dadkii walxaal annaasu dadkii yanduruuna ay fiirinayaan ilayhi isaga iyagoo daawanaya buu qac ka fa afdara way afureen bacduhum qaarkoodoo nebigii bay ku daydeen wa bacduhum wasaama way soomeen bacduhum qaarkoodoo soonkiibay iska sii wateen qaarna fa balaqahu nebiga waxaa soo gaadhay anna naasan dad saamuu inay soonkii sii wateen oo yna afurinba fa qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam ulaa'ika alcusaatu ulaa'ika kuwaasi alcusaatu waa kuwa caasiyiinta wa ah, caasiga la yidhahda eh, amarka diida soo ma ah, waa niman amar diidda sameeye w rawaahu muslim baa wariyey wاnasaa'iyu wاtirmidi wasaxaxa wuu saxiixiyey ayb yani xadiidkani ulaa'ika alcusaatu wuxuu faa'iidaynayaa haddii uu soonku safarta kugu dhibayo inaad afurto ayuu ka dhigayaa laasim leanna cisyaanku bimacnaa waxa weeye khalad baad gashay wa khalad baad gashay waa haddii soonka ku dhibaya haddana aad iska soonto ruksada ka tagta waa laysa min albiri siyaamu fi safar xadiikii sababtiisiio kale wa marka xaalada soonku ku dhibayo waa inaad afurto saas man ayb culimmada qaarkood waxay leeyihiin ulaa'ika alcusaatu waxaa laga wadaa oo ay ku imaanaysaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu afuray in ay ku daydaan baa la rabay oo si khaasa ayuu nebigu sal ly waslam ileen bacda alcasr inuu soonkiisa jabiyo maqsuud iyo dan bay lahayd soo ma maqsuudki iyo dantay lahayd waxay ahayd inay ku daydaan asagoo soonkiisiiba u jabiyey inay ku daydaan haddana inay sii khilaafaani waxay leeyihin waa mukhaalafo khaasa waa mukhaalafo khaasoo keliya uun ma aha dad soonkii oo dhibaya safar ku soomay keliya xadiisku kuma saabsanee laakiin xaalad khaasay ahaydoo nabigii oo sidaa sameeyey haddana inay daba maraan oo iska sii soomanaadaan taasi waa cisyaan iska muuqda marka xaalad khaasuu ku saabsan yahay ula'ika alcusaatu saasay qaarkood odhanayaan macna وan abi saciidin radi alahu tacala canhu wuxuu ihi ataa wuu yimid rasuululahi sal lay slam rasuulku wuu yimid calaa nahrin webi korkiibuu ku yimid oo min maai samaa'i samada biyaheeda xaggeeda ka ahaaday min maai samaa'i min asamaaina waa riwaayad min maai samaaina waa mid ayb riwaaya kalena waxay leedahay famararnaa binahrin fiihi maaun min maa'i samaa webi durduraya oo biyihiisu biyaha cirka ka yimid ay yihiin yani webiyaashaa laba kale ah webina xilliyada roobku waa togogaynta badanoo roobabku markay da'aan baa biyihii roobka ayay qaadaan webiyaalna waxay meelbay ka soo burqadaan dhulka ka mida ah. ama buuro ama meelay ka soo burqadaan marka min maa'i samaa wuxuu ka wadaa biyihii kor ka yimid cirka ka yimid buu togu wadaa tug noocaas ama webi noocaasuu nabigu yimi salawatu rabbi waslamu caleyh wannaasu walxaal annaasu dadkuna siyaamun kuwa sooman ay yihiin fii yowmin maalin saa'ifin oo aad u kulul min asayf baa laga keenay waa jilaalka jilaalka xilliga kulaylaha way aad u kulushahay wannaasu dadkii siyaamun iyagoo sooman fi yowmin maalin saa'ifin oo aad u kulul mushaatun ayago oo socda wannaasu siyaamun waa khabar mushaatunna waa khabar labaad saasuu noqonaya mushaatun iyagoo dadkii ay lugaynayaan oyna gaadiid wadanin way macana mushaatanna qaar baa mushaatan haddii la xarakeeyo laba kordhig lagu sameeyo marka waa khabar waxaan u ilaha waa xaal mushaatan xaal dadku iyagoo lugaynaya wanabiyullaahi nebi allana sal ley waslam calaa baqlatin baqal korkeed uu ku sugan yahay oo lahu isaga u sugnaatay dadka intooda kale waa lugaynayaan nebiguse baqal uu lahaan jiray buu saaran yahay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ley slam ishrabuu war cabba ayuha nnaasu dadow warobigan cabba oo biyaha cab wuxuu idhi fa way diideen qaala wuxuu yidhi sal ley waslam innii anugu yani waxay u diidayaan isagii baa sooman nebigu sal ley wslam xoogaa amardiidda saxaabada laguma aqoonin marmarka qaarkood baa waxay isleeyihiin amarkan malaha amar laazima ma ah waa amru irshaad iyo hadday marmar u fahmaan inuusan laazim ahayn marka waa dhici kartaa inaysan qaadanin ama qaar ka mida ayna qaadanin marmarna waxa laga yaaba amarka inay is yidhaahdaan haygay jecel yihiin shaygay jecel yihiin yani wax weeyaan ay wataan waxaa laga yaabaa marka inay isleeyihiin amarkani xagga rabbi isbedel baa ka imaan doono waxbay filayaan waxoogaa marka way u yara kaadsanayaan marka laakiin amar laazima inta saxaabada la saaro inay nebiga ku amar diidaan oo isa soo taagaan abadan ma ahaan jirin dabeecaddooda ridwanullahi calayh ayb faabow way diideen qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sl lay waslam innii anugu lastu ma ihi milakum aysarukum ka idinku fudud baan ahay ayib anugu raakibun mid wax saaran baan ahay idinku fudud waxaa laga wadaa aysarukum mashaqatan midka dhib ahaan idinku yar baan ahay idinku fudud ama aysarukum min alyasaar baa laga keenay sinti siduu leeyahy min alyasaar baa laga keenayoo bimacnaa waxay noqonaysaa aysarukum midka idinku deeqtoomid badan baan can ilmaa'i waliftaar biyo aan cabbo iyo inaan afuro ninka idinyani idinku kaaftoomid badan baan ah yacni waan ka kaaftoomaa waa maxaa yeelay sababtu waxay tahay innii anugu raakibun gaadiid baan saarna idinkuse waad lugaynaysaa fa abow waa diideen war isku mid ma nihin anugu gaadiid baan saarnahaye mashaqa ima haysee ama waan ka kaaftoomaayo idinkuse waad u baahan tihiina waad lugaynaysaan caba buud soo taageen faana markaasuu laabay rasuululahi sl lay waslam fakhidahu bowdiyadiisuu laabay fa nazala waa degay baqashii buu ka soo fa shariba waa cabbay wa shariba naasu dadkiina waa cabbeen ah, ma war baa jireed haddiiba nebigii intuu soo degay cabbay mar dambe ma jirto isa muxuu ahaay eh, in la sii dibdhacaayo markaa ma jirto waa sida dhacdadii mxuu ahaay dhacdadii xudaybiye kale wey soo ma heshiiskii markuu adkaaday oo xoogaa saxaabadu ay liqi kari waayeen qodobadii heshiiska ku qoraa oo nebigu heshiiskii markuu soo dhammaaday uu soo laabtay iyagoo laysku dhex yacsanya oo uu ku yidhi xoolahaad wadaanna gowraca timahana xiira ina celiya waa kuwii saxaabadu amarkii qaadan waaya wax isdhaqaajiyo amarkii qaataa la diiday yaa la waaya markaasuu nebigu sal lay waslam umu salama u soo galay isagoo nebigu sal lay slam ay ka muuqato markaasa waxay ku tiri rasuul ilaahay ow ma rabtaa inay yeelaan waxaad amartay inay yeelaan ma rabtaa adoon ninna ha la hadline dib damba abar damba ha waxaad samaysaa hadyigaad waddiya xoolahaad waddayna birta ku bilow ninkii timaha kuu xoohi lahaana u yeedho isku bilow xiiridda timaha adugu bilow way qaadanayaan nabigu sidii uu sameeyey wuu soo baxay xoolihiina waa lagu bilaabay ninkii timaha xiiraya buu u yeedhay markay arkeen saxaabadiio nebigo timihii xiirahay inayba isku laayaan bayba ku sigteenba ah, marka waa meesha la yidhaahdo alficaalu ablaqu min almaqaal marmarka qaarkood falka iyo samaynta baa ka xeel dheer odhaahda marka tiioo kaleeta way haddana markay arkeen nebigo sal lay waslam soo degayoo cabbay wa shariba annaasu dadkiina waa cabbeen wamaa kaana muusan ahayn yuriidu mid doonaya nebigu sal lay slam an yashraba inuu cabbo ujeeddadiisa cabbitaan uma soconine laakiin inuu dadkan biyaha cabsiiyo unbu rabay marka dadka mashaqada ka saaro biyaha cabsi ayuu nebigu u afurayoo soonkiisa u jabiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baabu taysiir axmed baa wariya xadiidka iyo abu yacla ibni xibbaan sanadkiisu waa saxiix calaa shari muslim wa can ibni cabbaasin wuxuuna faa'iidaynayaa yani maalinka dhexdiisii ilasoogelinki horemayna soomaneen maalinka dhexdiisii baa layska afuray xadiiskii horena wuxuu faa'idaynayaaba casarka kadib uuba nabigu afuray sal lay slam kulli daalika waxay faa'iidaynayaan ruuxa soomay ruqsaduu ku afuri lahaana haysta ama xanuunkii ama muxuu ahaayey safartii ama haweentii uurka lahayd saanu tegi doonno ama midda ilmaha nuujinaysa hadii intuu maalinta habeenkii soonka soo niyoodo maalintii uu soomo qayb maalintii ka ama gelin dambe noqoto ama gelin hore wuu iska jebin karaa wuu afuri karaa saas man yaa laga wadaa wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kharaja waa baxay rasuululahi sal lay slm rasuulku wuu baxay camal fatxi sanadkii furashada maka fii shahri ramadaana bisha ramadaan buu baxay fa saama waa soomay nebigu sal lay waslam xataa mara ilaa uu soo maray biqadiirin yacni eh, muxuu ahaayey balli qadiirku waa meesha biyogaleenka wa ayib waraha iyo balliyada iyo kuwaas alna oo fi ariiqi jidka ku yaalla wadalika kaasina fii naxri dahiirati maaniweynta bilowgeeda waa ama hadhka bilowgiisa dahiirada waxaa la yidhahdaa hadhsiimada xilligay qoraxdu aad u kulushaha dahiira la yidhahda marka xilligaa naxrigana waa bilowga xilligaa hadhka eh qoraxdu aad u kulushahay bilowgiisa ayay ahayd wey macnaha qaala wuxuu idhi facatisha annaasu dadkii waa oomeen wajacaluu waxay bilaabeen yamudduuna inay taagaan acnaaqahum luqumahooda inay taagaan oo fidiyaan oo watatuuqu inay hilowdo anfusuhum nafafyaalkooduna ilayhi xaligan xagga nebiga sal lay slam waxoogaa inay hanqaltaagaanoo eh, naftoodu xagga nebiga ay u hanqaltaagto ay jeclaystaan qaala wuxuu idhi fadaca wuu yeedhay rasuululahi sal lay slam biqadaxin weel buu u yeedhay weelkaasoo fiihi maa'un um biyo ay ku sugan yihiin weel biyo ku jiraan fa amsakahu markaasuu weelkii qabtay calaa yadihi gacantiisuu ku qabtay xataa ra'aahu nnaasu ilaa ay dadkii wada arkeen uma kadibna shariba waa cabbay fa shariba annaasu dadkiina waa cabbeen rawaahumaa waxaa wariyey xadiiskan iyo kaka horrayba axmed baa wariyey xadiiskan waxaa kaloo la wariyay cabdirasaaq alimaamu daara qutni iyo abu nucaym waxay rajaxayaan inuu mursal yahay sanadkiisuse waa saxiixun calaa sharti albukhaari yani xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa isaguna maalinta dhexdeeda in la afuri karo sidaana waa madhabuljumhuur waa madhabuljumhuuroo haddaabad maalinta bilowgeedaba soonka iska dayn karto maalinta dhexdeedana waad jebin kartaa saasay leeyihin ayib waxaa la mida isaga oo gurigiisa joogoon safar bilaabin ayuu soonka niyaystay maalinta dhexdeedii buu safar bilaabay habeenkii gurigiisuu joogay waagaa ugu baryey barqinkii ama duhurkii buu safar galay ma afuri karaa jumhuurtu waxay qabaan ma afuri karo laakiin imaamu axmed iyo isxaaq iyo musani iyo culimmo kale waxay qabaan maadaama uu safartii ay timid qur'aanka kariimkuna uu yidhi safarta iyo afurka uu isa saaray safartaa dib ka timid yaa keeni karta inuu afuro uu iska afuri karaa wa hada huwa raajix lianna xukumka sharciga ah cillada lagu xidhay buu mar walba la socdaa haddii ciladii la helo iyo sababtii lagu xidhay waa in xukumkana waa la heli alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman haddii safarba timaado xukumkii safarta ruuxu wuu qaadan hadduu ruuxu xanuun yimaado ama dib ha yimaado ama gadaal ka yimaado ama dhexda ha yimaadee xanuunka axkaamtiisii wuu qaadan la dhihi soonkan horuu u guntameye safartan dib ka timid ma jabin karta la dhihi maaye waa mxuu aha way jabin kartaa wuu iska jabin karaayo mxuuaha wuu afuri karaya ruksada wuu qaadan karaya macnaha sidaasa macnaha ayadana culimmadaasay qabaan waana sida raajixa wa baabu man saafara fi anaa'i yowmin hal yafturu fiihi wamataa yaftur waa masalada hadda ka hadlaynay man saafara ruuxii safray buu baabu yahay fii anaa'i yowmin maalin dhexdeed hal yafturu ma afuraya fiihi maalinkaa dhexdiisa wamataa yafturu koormuuse afuraya ah. yacni maalinka dhexdiisaad safarta bilowday maalinka qaybtiisii horeiyo habeenkiiba gurigaagaad joogtay maalinta dhexdeedaad safarta gashay ma afuri kartaa mise maalinkaasi maadaama qaybtiisii hore aad gurigaagii joogtay maalinkaa waa inaad soomanaato mihiyaa haddiise la waad afuri kartaa goormaad afuri kartaa w gelin hore mise gelin dambe can ibni cabbaasi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi kharaja wuu baxay rasuululahi sal lay waslam fii ramadaana ramadaan dhexdeed buu baxay ilaa xunaynin buu u baxay xunayn ayuu u baxay meeshaasi xunayntaasi sida sheekhu baraarujin doono waa wahmi ismoodsiis weeye ee waa xweyaan ama waa mxuu ahaayey ama waa khaybar ama waa maka ama waa fatxu maka leanna nebigu sal ly waslam xunayn saasman xunayn ramadaan ma ahayn leanna ramadaan waxaa dhacday fatxu makaa dhacday sooma maka ayuu nebigu furtay ramadaan markuu maka qabsaday kadibna oo bishii ku xigtay dhexdeeda ana oo shawaal ana wuxuu aaday xunayn aqiif iyo hawaasin iyo halkaasuu markuu maqlay inay ciidamo urursanayaan marka xunayn ramadaan ma ahayne shawaal bay ahayd ramadaan waxa ahayd ama khaybar ama waxay noqonaysaa mxuu ahaaye fatxu maka marka wahmi baa ku jira ismoodsiis iyo khalad baa ku jira haraja waa baxay nebigu sal lay slam fii ramadaana ilaa xunaynin buu u baxay wannaasu mukhtalifuuna ayagoo dadku iskhilaafsan yihiin oo say isu khilaafsan yihiin fa mid sooman iyo wamuftirun iyo mid afuran waa saasay isu khilaafsan yihiin falama stawaa markuu nebigu ekaaday calaa raaxilatihi hashiisa korkeeda markuu ku ekaaday oo hasha korkeeda fuulay ayuu dacaa wuxuu u yeedhay biinaa'in weel oo min labanin caana aw maa'in ama biya fa wadacahu markaasuu dhigay calaa raaxilatihi hashiisa korkeeduu dhigay aw amase raaxatihi ama calaa cashiisa korkeeduu dhigay yacni ma raaxatiiba oo calaa cashku saaray miyaa mise raaxilatii weeyaanoo hasha korkeediia waa shaki wa uma kadibna nadara nnaasu dadkii baa nebiga fiiriyey faqaala markaasaa waxay yidhahdeen almuftiruuna kuwii afurnaa lisuwaami kuwii soomanaa waxay ku yidhaahdeen afdiruu war afura warbaa yaal ah, haddiiba nebigiiba isagoo sooman soonkiisii jabiyey war ma jireen nimayo afuray ku dheheen ah, kuwii afurnaabaa dhahayo kuwii soomanaa ku dhahay rawa albukhaari baa wariy xadiidkan hadda wuxuu u deliishanayaa falamma stawaa calaa raaxilatihi markuu hashiisa korkeeda ku ekaaday oo wuxuu ka dhigayaa macnaha markuu kam ambabaxayay magaalada madiina ee hashii uu fuulay saa uu u fuulay ayuu markaa yidhi ayuu biyaha qaatay oo afuray saasaa hadda yuu ka dhigayaa laakiin saa ma ahayne waxay ahayd dhexduu ku sii jiray sidan xadiista hadda soo marnay dhexduu ku sii jiray marka dhexda way meeshu ku afuray marka qaala shaykhuna buu sheekhu leeyahay waa imaamka kitaabka iskale baa wuxuu leeyahay qaala shaykhuna cabdarasaaq ibnu cabdilqaadir sawaabuhu khaybar aw makkata liannahu nebigu sal alay waslam qasadahumaa khaybar iyo maka wuxuu u qastay fii hada ashahri bishan dhexdeed oo ramadaan ah macnaha fa amaa xunayn fa kaanat waxay ahayd bacda alfatxi furashadii maka kadib biarbaciina leyla Ah, yacni afartan habeen kadib wuxuu ka wadaa xadiiska hore waan baraarujinay laakiin waxaynaan akhriyin uun jumladaynan akhriyin ama fiqrada xadiiska waxaa ku soo arooray kharaja rasuulu ullahi sal alay slam fii ramadaana ilaa xunayn soo ma ilaa xunayn marka xunayntaas sax ma aha waa soo sheegay sheekhu marka wuxuu baraarujinayaa sheekhaygii cabdirasaaq ibni cabdilqaadir la dhihi jiray baa wuxuu yidhi xunayntaasi sax ma ahee sida sawaabka ama waa khaybar ama waa maka maxaa yeele labadaa bilood buu labadaa eh, meelood buu nebigu ramadaan ku duulay laakiin xunayn ayadu way ka gedisnayd buu leh ayb wacan muxamed ibni kacbin qaale wuxuu uhi ataytu waan imid buu hi anas bna maalikin baan u imid fii ramadaana ramadaan dhexdeeda anas ibnu maalik baan u imid ramadaan dhexdeeda wa huwa yuriidu isagoo doonaya safaran safar doonaya waqad ruxilat isagoo loo raray lahu isaga raaxilatuhu rarooydiisii hashii uu fuuli lahaana asagoo reeryadii loo saaray oo loo diyaariyey safarna raba fa dacaa markaasuu u yeedhay biacaamin cuntuu u yeedhay fa akala waa cunay hadda gurigiisii buu jooga weli muusana ma bixin ogow inuu safruu rabaa laakiin gurigiisii weli kama bixin gaadiidkii waa loo diyaariyey oo hashii waa reeryadii wixii loo saaray koorihii waa diyaar inuu ambabaxuu rabaa laakiin weli guriga kama bixin ayb walabisa wuxuuna xidhay iyaaba safari waqad ruxilat lahu raaxilatu isagoo hashiisii loo raray oo walabisa wuxuu xidhay iyaaba safari safarka iyo socdaalka dharkiisiina waa xidhay yani ruuxu markuu safar galayo dhar mxuu ahaay adag iyo waxbuu qaadanhayaa dee safarta u diyaargaroobaya fadacaa markaasuu u yeedhay bidacaamin cunto faakala waa cunay faqultu waxaan ku idhi lahu isaga sunnatun asunnatun waay ma sunna yacnii in markaad safrayso adoo soomo ramadaan ay tahay gurigaaga intaadan ka aanbabixinba aad cuntada iska sii bilowdo ma sunna ma nebigaad ka haysaa wa wuxuu idhi sunnatun waay waa sunno uma kadibna rakiba waa fuulay isagoo afuran buu gurigiisa ka baxay oo hashiisii raacay rawahu tirmidi baa tirmidi xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi waa xasan waxaa saxiixinaya ibnulcarabi iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan xadiidkaasi bacdu ahlilcilmi baa qaba sida uu muujinayo wuxuu muujinayaa ruuxa musaafirka intuusan gurigiisa ka bixin safar aadan weli gelin laakiin aad qabanqaabadeedii iyo diyaargarowgeedii ku jirto ma u afuri kartaa mise markaad safarta gasho ood ambabaxdo unbaad afuri kartaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa marba haddaad ku tala gashan tahay qabanqaabiya diyaargarowna aad ku jirto ood amba bixi rabto gurigaaga adoo joogaad soonkaaga jabin ood cuntada iska cunin kadibna safartaadaad bilaabaysa macnaheed waxa ruqsadu ruqsada afuridda soonka loo afurayaay guryaha markaad ka baxdood magaalada dhaafto ma bilaabatee adoon weli magaalada ka bixin oo gurigaaga joogay kuu bilaaban kartaa suudku kaa isagaa wey manaa waana masle ayb waa masale khilaafiya waxaana sidaas qaba a'immada qaarkood sida alimaam isxaaq ibnu rahwiya alxandali ayaa qaba inayna laasimahay inaad guryaha ka baxdo waana sida xadiiku uu tilmaamaya wey wacan cubayd ibni jabrin qaal wuxuu uhi rakibtu waan fuulay maca abi basrat alghafaari ayaan fuulay buu idhi fii la jirankiisa waan israacnay fii safiinatin doon dhexdeed baan fuulay buuhi min alfustaai fustaad baan ka raacnay fii ramadaana ramadaan dhexdeed fustaadkaasi waa magac ay lahaan jirtay meesha la yidhaahdo masr alqadiima camr bnu caas radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa masar furtay ayaa furay oo ciidamadii qabsaday muslimiinta ee qabsaday camr bnu caas baa hogaaminaya camar markuu magaalada masar qabtay magaaluu aasaasay magaalada iyada ah ayaa waxaa la yidhaahdaa yani misr alqadiima la yidhahdaa magacay caanka ku ahayd markaa fustaad baa la dhihi jiray marka waa magaalada waxaan u malaynaya inay tahay hadda qaahiro un qayb ka mid ah intaan filay meeshaasay ka baxayeen waxayna u socdeen markaa eh, iskandariyay u socdeen marka doon iskandariya u socota bay raaceen fustaaddaasi marka waa masar meel ka mid fii ramadaan dhexdeed fa dafaca waa uma kadibna qaraba wuxuu soo dhowaystay hidaa'ahu qadaa'ahu qadadiisiibuu soo dhowaystay uma qaala markaasaa wuxu iqtarib soo dhowow faqultu markaasaa waxaan ku idhi alasta miyaadan ahayn bayna albuyuuti guryaha dhexdooda warsoo guryihii baama dhex joognaaya managaa magaaladii ka dhammaannayba fa qaala markaasaa wuxuu idhi abuu basrata wuxuu yidhi arraqibta ma nacday can sunnati rasuulilahi sal lay slm nebi maxamed sunnadiisii miyaad nacday buu ka tegaysaa ayb yani waxa weye sunnadii nebigu waxay ahayd marba haddaad safar gelayso guryaha dhexdeeda magaalada adoo dhex jooga inaad iska afurto ee kaale cuntada wax kacuma ku idhi sunnada nebiga khilaafin ra waxaa wariyey axmed wa abu daawuud sanadkiisa waxaa ku jira laba nin oo majhuul ah kulayb ibnu duhlin iyo cubayd ibnu jabriga meesha hadda ku qoran labaduba waa laba nin oo majhuul ah sanadku waa daciif xadiidkuse waa xasan liqayrihi oo xadiidka anase ka horeeya ayaa u markhaati kacayoo shaahid u ah saas daraaddeed baa culimmada qaarna ay saxiixinayaan qaarna way taxsiininayaan waa se xasan likhayrihi ama saxiix likhayrihi buu noqonaya labada xadiisba waxay faa'iidaynayaan ruuxu intuusan magaalada ka bixin inuu afuri karayo maalinta dhexdeedana iska afuri karo waana sida ay a'immada qaarkood qabaan wey macna saas wey macna baabu maa jaaa wuxuu baabuu yahay filmariidi ku yimid jumhuurtu waxay qabaan culimmada badankood waxay qabaan waxaad uun ruqsada qaadan kartaa markaad magaaladaa degan tahay guryaha ugu dambeeya dhaafto markaa umbaad ruqsada qaadan kartaabay qabaan laakiin intaad magaaladaada dhex joogto salaadna ma gaabin kartid mana jamcin kartid soonna ma furi kartid saasay qabaan axaadiistana marka ayaa macnaha eh, khilaafsanoo siday axaadiistu kutusaysaana xoog badan baabu ma jaaa wuxuu yimid baabu yahay filmariidi ruuxa xanuunsanaya ku yimid washaykhi iyo odayga washaykhati iyo islaanta duqda walxaamili iyo haweenta uur kale iyo walmurdici midda nuujinaysa wixii ku soo arooray buu baabu aniga kan aan hadda akhriyay buu ii soo hormariyey kaad ahriyaysaanna wuu iiga dambaysay iyo tahiir waay ayb tiinaan ku soconay baabu jawaazi lfiri lilmusaafiri ida dakhala baladan walam yujmic qaama wuxuu baabu yahay jawaazi safari jawaazi lfitri dheh afurka bannaanidiisa lilmusaafiri ruuxa socotada uu u bannaan yahay idaa goortii dakhala uu galo baladan magaalo oo walam yujmic uusan go'aansanin iqaamatan nagaadi socotaad ahayd magaalaad timid magaaladaasi deegaan iyo nagaadi ugumaadan talagelin laakiin maalmaad joogaysaa maalmaha aad joogayso ma afuri kartaa adoo magaalada iska jooga macnaha si kale haddii loo dhigo waxay noqonaysaa ruqsada waad afuri kartaa ma markaan jidhaya keliya mise anoo safaroo dhul aan ahayn jooga laakiin musaafiroo magaalo iska jooga markaana aan jidhaynin waan iska afuri karaa miya labadaa kay tahay wey macnaha baabkaasu ku saabsan yahay can ibni cabbaasin wuxuu tilmaamayaa marka waxa weye inay bannaan afuridu marba haddaadan go'aansanin inaad meesha degtood ku nagaato eed weli safartii ay ku hayso maalmaha aad magaalada ku joogto oo aadan garanayn xillaa aad bixi doonto waad iska afuri waad afuri kartaaba macnaha leanna musaafir baa tahay can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nebiya nebigu sal ly slam hazaa waa duulay ghaswat alfatxi furashada duulaankeedii fii ramadaana ramadaan dhexdeed buu duulay wa saama soomay xataa balaqa ilaa uu gaadhay alkadiida ayb almaaa biyihii alladii biyahaasoo bayna qudaydin wa cusfaana waa kadiidka tafsiirkiisa meeshay dhacda wey manaa halkaa markuu joogo afdara waa afuray falam yazal kamuusan zuulin mufdiran inuu yahay mid afuran xata insalakha ilaa uu dhammaaday ashahru bishu ilaa ay dhammaatay oo ramadaan wey macnaha abuaariyuaaribajidka intuu ku jiray ayuu ku afuray oo soonkiisii jabiyey kadibna xilligaa laga bilaabo ma uusan dib dambeba u soomayn ilaa ramadaan dhammaaday xakeen ka qaadanaynaa marka inuu magaalo joogay bisha qayb ka mida isagoo magaalo jooga inay martay oo uusan soomin xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sidan waa wa wajhu lxujati buu sheekhuu yidhi xujada iyo daliilka wejigiisu waxa weeye minhu xadiidkan laga xujaysanayo anna alfatxa furashada maka kaana wuxuu ahaa licashrin toban oo baqiina hadhay min ramadaana ramadaan ka hadhay maka goormaa la furtay ramadaanoo eh? ah, tobani ka hadhay soo ma bimacnaa toban beri baa ka laaban haakadaa sidaasaa jaaa yimid buui fii xadiiin xadii ku yimid muttafaqin calayhi oo laysku waafaqsanya xadii bukhaariiyo muslimya ay soo saareen baa sidaasi ku timid in ramadaan oo ay ka laaban tahay toban beri inuu nebigu maka furtay oo qabsaday ayib markuu magaalada qabsaday bishiina ay tobani ka laaban tahay tobankaa beri magaaladuu joogay marka dhinacna uma dhaafi safar kalena ma gelin tobankaa uu magaalada joogayee safar uusan ku jirin wuu afuraa inuu afurnaa maxaa ku tusaya xadiikeennan sooma falam yazal muftiran xata insalaqa shahr magaalada markuu qabsaday bishu ilaa ay ka dhammaatay wuu afurnaa marka waxaa laga qaadanayaa isagoo maka jooga oo magaalada jooga oo marka aan jid saarnayn inuu nebigu afurnaa sababtuna waxa weeyaan dee maka ma aha deegaankiisii ma inuu ku nagaadoo degana umana imaanin kumana talagashana maba degi karaba asaga kowdhe iyo saxaabadiisii ka hijrooday midina ma degi karaan magaalada maka dib uma soo degi karaan iyadoo dhulka ilaah meeshay ugu khayr badnayd ah oo magaalada madiina ka fadli badan ayaa haddana maca daalika nebigii iyo saxaabadii ka hijrooday aan loo ogolayn inay maka dib u soo degaan saas daraaddeed baa waxaa ku yidhi xadiidka uu nebigu ku yidhi acmaasha markaad gudataan xaj iyo cumro aad u timaadeen markaad gudataan kadib saddex beri ka badan magaalada maka ma sii joogi kartaan saddex beri kadib waa inaad magaalada dhaaftaan sababtu ma taqaanaa maxaa loogu ya sababta waxaa loogu diiday wax ilaahay dartii aad uga tagtay laguma soo noqdo maxay magaalada uga hijroodeen ya ilaahay dartii bay uga hijroodeen wax ilaahay dartii aad uga tagtay walow haba khayr badnaadee dib looguma soo laabto saas dib looguma soo laabto ilaahay baa haddaad ku magacawdee dartii baan uga tegey dee maxaad dib ugu soo laabanay saas way macnaa waxay darsi u tahay dad fara badanoo dadka dibadaha iyo qurbaha ka soo noqda oo markay soo tegayaanna waa hijroonaynaa dhah ah, waa hijroonaynaa hadhow markay hawshu waxoogaa yara adkaatana diyaaradda dib u fuula meeshay ka yimaadeen dib ugu noqdo war hijro waxbaa ku magacaabine meeshaan la yara qabsan waayo bal meel yara dhaantaan raadinhaya laakiin hijro sharciya haddaad tidhaahdo hijiro sharciya hadaad gasho meeshaad ka gashay kuma soo noqon karti oo haddiiba makaha ku soo noqonina la yidhi london iyo new york iyo miya moosha ahayd bariis maxay sheegi sooma asalba joogiddeedu horaaba laisku haystay marka mas'alada hijiradu mas'ale sahlan maaha saas daraaddeed ninkii eh, reebaadiyahe nebiga u yimid sal lay ku yidhi hijiraan rabaa warniyo ma kartida geelaaga raacaa lagu yidhi meelahaaga ilaahay ku caabudo geelaaga meelaha wixii camaleed la timaad ilahay waa kaa aqbalaya marka hijra waxay leedahay axkaamteeda haaska bay leedahay fadiilo khaasana waata lagu sheego fadliga goonida ah ciyaar maa bilaash maa fadliga lagu sheegayaa ciyaar maa axkaam khaasay marka leedahay sidaas wey marka meesha marka waxaan ka fahanay nebigu sal lay waslam aan markaasi jid saarnayn inuu iska afuray waana masaladii waxay salka ku haysaa markaan soo maraynay haddaad xusuusan ruuxa socotada magaala hadduu yimaado ku yara hakado imisuu salaada gaabin karaa ama jamcin karaa isagoo magaalada jooga somayna soo mar yacni inteebuu xugu musaafir qaadan karaa soonkiina waa la mid ma inta uu musaafir yahayba mise wakhti bay leedahay halkaasaa loo laabanay waan ka soo hadalay nacam hada wabillahi tawfiiq wsal illahuma wslm cala nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslem